أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قصص الأنبياء بطريقة سؤال وجواب وأساسيات في التربية الإسلامية ويان موضوع يقع أنكم بلابنين إن شاء الله تعالى waa ambiyada qisastooda oo marka aan ku qaadan doonno qaab weydiin iyo jawaab ku qaadan doono markaas wey yacni ambiyada maaragtay qisastoodii weeyaan oo aynu ku qaadan doonno qaab weydiin iyo jawaab haddaba sidaa wey man irasuulu <clears throat> rasuul waa kuma marka hore wey waxaan kala baranaynaa nebi iyo rasuul cidda la kala yidhaahdo wey alrasuulu huwa rasuulku man ruux weeyaan uuxiya ilayhi loosoo waxyooday bisharcin jadiidin sharci cusub loosoo waxyooday iyo wa iblaaqi man la gaarsiintii ursila ilayhim xaggooda loosoo diray inuu gaarsiiyana loosoo waxyooday rasuulkaasaa la yidhaahdaa wey rasuulku waxaa weeye waa qofka loosoo waxyooday sharci cusub oo ummadda markaa ilaahay ku caabudaysa subxaanah wa tacaala sidoo kale waxaa loo soo waxyooday gaarsiinta man duul ursila ilayhim xaggooda loo soo diray dadka asaga loo soo dirayna inuu dacwada iyo risaalada gaarsiiyo yacni maarata loo soo waxyooday wey famaalan tusaale ahaan anna maa bacda muusa muuse wixii ka dambeeyey oo min ambiyaai bani israa'iil reer bani israa'iil ambiyadoodana ka mid ah mabcuuhuuna kuwa lasoo diray ahayeen bishareicati muusa muuse shareecadiisa lala soo diray walam yukallif illaahu ilaahay ma kalifin lahum ambiyadaasi biiblaaqi waxyin jadiidin waxyi cusub la gaarsiintii ilaahay ma ku kalifin iyo wa shariicatin jadiidatin iyo sharci cusub la gaarsiintiisa ambiyada muuse ka dambaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddee ma aragti haddaba kuma kalifin wey fahum idan ayagu marka nebi muuse wixii ka dambeeyey ambiyaaun weeyaan walaysuu birusuli rusul ma ahayn maxaa yeele ayago sharci cusub oo lagu soo dayay ma jirin wey matalan nebi muuse waxaa ka dambeeyey nebi zakariya ka dambeeyey yaxya ka dambeeyey u fiirsan wey waxaa nebi daauud baa ka dambe nebi sulaymaan baa ka dambeeyey nebi ciisa ka dambeeyey ambiyo badan wey marka ambiyadaas nebi muuse ka dambeeyey ayagu kitaab cusub oo sharci cusub iyagay laguma soo dejinin bal waxay wax ku maamuli jireen towraad buu ahaa wey matala nebi daauud oo kale ilaahay wuxuu ku soo dejiyey kutubka zabuur loogu magac nebi muuse gadaashiisu ahaa ciise waxaa lagu soo dejiye injiil nimuuse gadaashiisu ahaa maca daalika kutubtaasi kuma qornin sharci kuma qornin zabuur iyo injiil waxa ku qorna keliya wacdi iyo waano iyo wacyigelin baraarujin unbaa ku qornayd oo ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa ku baraarujinaya bas samarsiin dulqaadka waxyaalaha noocaas maarata dadka yacni lagu booriyo ayuunbaa ku qornaa kutubtaasi owl amaa markay xukun fulinayaan nebi daa'uud iyo nebi ciise waxay u laaban jireen kitaabka towraad marka sidaas wy marka sheekha meeshu noo soo qaadanayaa wy waa ka uu leeyahay amaa maa bacda muusa min ambiyaa'i bani israa'iil nebi muuse wixii ka dambeeyey ambiyadii reer banu israa'iil mabcuuuna waxay ahayn kuwa lala soo diray bishariicati muusa muuse shareicadiisi wy walam yukalif illaahu lahum ilaahay kuma kalifin biiblaaqi waxyin jadiidin waxyi cusub la gaarsiintii ilaahay ma ku kalifin iyo wa shariicatin jadiidatin iyo shariica cusub fahum ayuu idan markaasi ambiyaa weeyaan walaysuu birusulin rusul ma ahan wey man inabiyu nebi waa kuma yaa la yidhaahdaa nebi annabiyu nebi huwa asigu almabcuudu kan la soo diray wey litaqriiri sharcin sharci la sugidiisa litaqriiri sharci man ruux sharcigiisa la sugidii sabaqahu asiga ka hormaray hormarayo nabig waxaa la yidhaahdaa ninka loo soo diray sharci asiga ka horeeyey la sugidiisiiw waa sida haddaan soo sheegna oo kale wey nebi daa'uud oo kale ilaahay subxaana wa tacaala wuu soo diray laakiin muxuu u soo diray towraad inuu hirgeliyo uu sugo oo ummada ku maamulo wahaakada ilaa nabi ciise laga soo gaaro waa ka hadda man alkhasaa'isu mal khasaa'isu khasaa'istu waa maxay allatii taasoo tumayizu alambiyaa ambiyada ka soocaysa can hayrihim khasaa'isa maaragtay ambiyada hayrkooda ka soocaysa maxay tahay khasaa'iso macnaa waxyaalaha la gaar yeelay oo ambiyada ka soocaysa hayrkooda ka soocaysa wey awalan alwaxyu waxyiga wey kan koobaad waxyi wey u fiirso wey maxaa yeelay yani yacni maaragtay haddaba ambiyadu waa loo soo waxyoodaa khayrkood looma soo waxyoodo wey aaniya marka labaad muwaaraatuhum ambiyada ilaahay la-aasidoodii weeyaan xayu faaraqat ruuxuhum halka ruuxdooda ku faaruqday lagu aasayo gogashay ku dhinteen hoosteeda loo qodaya ambiyada ilahay sidaas markay dhintaan meesha qabroo laga dhiga meelkan la geyn maayo aalian atakyiru doorgelin wey bayna mufaaraqati dunya adduunyo la faaruqideeda awilbaqaa'i fiiha ama dhexdeeda joogideeda loo khiyaargeliyo waa intiisoon dhimanin ka hor wey ayaa loo khiyaargelinaya haye sida nabigeena noo sheega calayhi salaatu wasalaam oo markii dambena uu doortay rafiiqulcaala markaas raabican qodobka afaraad tanaamu acyunuhum ambiyadu indhahooda baalashooda ayaa hurdaya watasaru quluubuhum quluubtoodu way soo jeedaa sidaas quluubtoodu way soo jeedaayo laakiin waxa hurday indhahooda indhaha isku qabanayaan mooyaane qalbigooda waa soo jeedaa idan ambiyada ilaahay waxyaalaha weysada buriya hurdada ka mid maahayn ayuu hurdada weysadooda kuma burin maxaa yeele maba hurdayniba maba hurdayni madaa soo jeeday aayar markaas ilan hurdadana baalasha indhaha ma ahane waa qalbiga sababa markuu hurdayo qodobka shanaad laa taakulu lardu arladu ma cunto ajsaadahum wey ambiyada ilaahay jasadyaalkooda arladu ma cunto oo macnaa dhulku ma cuno sidaas wey qodobka afaraad maya waa kaawe intaas ayay maaragtay intka lagu socmaysaa markaas wey hal dacwatu alambiyaai waaxida ambiyada yacni dacwadooda hal mid keliya mayay ahayd wey ambiyada dacwadoodu mid keliya mayay ahayd nacam kaana dacwatuhum waaxida wey ambiyada dacwadooda mid keliya ayay ahayd wey waayo ayaduna waxay ahayd addacwatu ila atawxiidi ummadda in loogu yeero ilaahay subxaana wa tawxiidkiisa wey iyo wanabdi shirki iyo shirkiga yacni maaragta haddaba layska fogayntiisa iyo walwathaniyata layska fogeeyo wey macna in laga fogaado shirkiga iyo waaniyada isku macno wey bimacnaa ilaahay keyrkiisa la caabudo haddii noqon lahayd ilaahay wax lala wadaajiyo ama ilaahay subxaana watacaala keyrkii wax lala caabudo intaba yani maaragtay laga fogaado laga dheeraado taasa waxay ahayd waxa ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisa lasoo diri wey walaqad bacadnaa fii kulli ummati rasuula an icbud اllaha wjtanibu daaquut waa ka ilaahay subxaana wa tacala u yidhi markaasi qisatu aadam aadam qisadiisii calayhi salaam waxaan ka bilaabanayna insha allah nebiyullaahi aadam ayaan ku bilaabanaynaa markaasi wy mima khalaqa allaahu aadam aadam ilaahay muxuu ka abuuray subxaana wa aadam allah subxaana wa tacaala muxuu ka abuuray khalaqahu min turaabin ilahi subxaana wa tacaala ciid buu ka abuuray aya yowmin khuliqa aadam maalintee ayaa la abuuray aadam wey aya yowmin maalintee ayaa khuliqa aadamu aadam la abuuray khalaqahu llahu ilaahay wuxuu abuuray aadam yowma aljumcati maalin jumca u abuuray wey malkhasaa'isu khasaa'is waa maxay alcaamatu ee guud allatii taasoo tamayaza aadamu aadam kaga soocmay biha khasaa'istaas can hayrihi wy hayrkiis kaga soocmay waa maxay khasaa'ista guud aadam uu kaga soocmay hayrkiisa wy awalan annahu abulbashar wax uga socmay khalqiga intiisa kale waxaa weye awalan aadam basharka aabbihii wey meeshii ka soo farcamayn wey asalkii wey aaniyan ana allaha khalaqahu biyadihi ilaha subxaana wa tacaala gacantiisa ayuu ku abuuriy wy aalian ana allaha nafaqa ilaahay baa afuufay fiihi aadam min ruuxii ku afuufay wy raabican amara allaahu ilaahay wuxuu amray almalaa'ikata bisujuudi lahu ay liaadam aadam inay u sujuudo wy fii ayi samaa'in huwa aadam samadee ayuu ku sugan yahay hadda wy hadda aadam samadee ayuu ku sugan yahay huwa fi samaai luulaa wy aadam wuxuu ku sugan yahay samada koowaad ayuu ku sugan yahay samaa macna samada koowaad baa loo jeedaa wy malmalaaikatu malaa'igti waa tuma aladiina umiruu la faray bisujuudi liaadam malaa'igta la faray sujuuda aadam inay u sujuudaan la faray waa tum markaas yay ahay malaaigtaas wy jamiicu malaaikati fi samaai walard sujuudidda aadam waxaa la faray malaa'igta dhammaan waa fi samaa'i ku sugan walardi ku sugan wey arladii samada ku sugan ayaa la faray wey liqowlihi tacaala ilaahi subxaana wa qowlkiisana u daliil ah fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ilaahay baa subxaana wa wuxuu leeyahay malaa'igtii ayaa sujuuday kulluhum dhammaantood ajmacuuna ayagoo wada jira u wey takiidu wey kulli iyo ajmacaba baabu tawkiid marka la joogo waxay ka mid yihiin yani ashyaada wax lagu adkay ka mid yihiin w oo fiirso wey labadabaa lagu agtay kulluhum dhammaantood ajmacuuna oo wada jira ayaa la faray malaa'igtay inay aadam u sujuuddo wey man rafada sujuuda waa kuma kan diiday sujuudidda liaadam loo sujuudo wey aadam loo sujuudo kan diiday waa kuma man kuma rafada diiday asujuuda liaadam loo sujuudo ibliis weyaan ninka diida ibliis ayuu ahawy maa sababu imtinaacihi min sujuud maxaa keenay sababka keenay waa maxay diididiisa sujuuda aadam aadam inuu u sujuudo diididda u diiday sababkeen muxuu ahawy sababu imtinaacihi diidmadiisa sababteeda min asujuudi u sujuudidda aadam waxay ahayd alkibru iyo waddicaau lafdaliya markaas marka hore kibir isla weyn iyo wadicaaul afdaliya iyo sharaf dheeraad uu sheegtay aad ibliis sharaf dheeraad uu sheegtay soo ma jeedid inuu dheer yahay aadam oo dheer u sheegtay wy hal huwa min almalaa'ikati oo asigu malaa'igti miyuu ka mid ahaa ibliis laa laysa min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ma ahayn maljannatu waa maxay allatii kaana fiiha aadam jannada aadam uu ku sugnaa maxay ahayd waa macyowi midday ahayd jannada aadam uu ku sugnaa intaan weli arlada loo soo hobinin ka hor jannadaasu maxay ahayd ahaydow hiyo jannadaasu jannatulkhuldi ay ahayd waaridii jannadeeda ay ahayd ow maa sababu khuruuji aadama aadam soo bixidiisa maxaa u sabab noqday min aljannati uu ka soo baxay ow ama soo saaridda aadam yacni laga soo saaray maaragta haddaba jannada waa maxay sababkeeda waa maa sababu khuruuji aadam aadam la soo saaridii sababteed maxay ahayd oo min aljannati laga soo saaray sababu khuruujihi min aljanna aadam la soo saaridiisa jannada xaggeeda waxa u sabab ahaa wuquucuhu dhicidiisa aadam fii maa shay oo ku dhacay nuhiya canhu laga reebay wahuwa kaa laga reebo ku dhacin wuxuu ahaa aklu cunidiisa min ashajarati geedi cunay cunayowy oo ilaaha subxaana wa uu ka reebay markaasyowy ma aladii daca aadam aadam muxuu sheegtay iyo waxawaa ahi waa kaa wey maladii waa maxay maladii kii waa maxay wey daca aadama waxawaa aadam xawaa ugu yeeray ilaa akli maa la cunidii nuhiya canhu laga reebay fi ljannati wey jannada dhexdeeda waxa looga reebay waa geeddii weeyaane inayn cunaan aadam iyo xawaa waxa ugu yeeri maxay ahaayeen muxuu ahaa waxa ugu yeeri man ladii dacaa aadama waxawaa aadam iyo xawaa waxa ugu yeeray maxay ahaayeen ilaa akli maashay cunidii nuhiya laga reebay labadoodiiba waa aadam iyo xawaa weeyaan canhu maaga xaggiisa fi jannata looga reebay dacaahumaa waxa ugu yeeray waxay ahayd inay cunaan geedaasi tasyiinu shaytaan shaydaan la qurxintiisa iyo wa waswasatuhu iyo waswaasintiisa iyo wa iqraa'uhu ku diridiisa fii daalika cunidda geedaas oo ku diray markaas yow waa xaasidnimo sooma jeedid oo shaydaan marka ka watay arinkaasi wey shaydaan baa ugu yeeray oo waa kaa wey dacaahumaa wax ugu yeeray arinkaas wuxuu ahaa tasyiinu shaytaan shaydaan qurxintiisa wey iyo wawaswasatuhu iyo waswaasintiisa wey oo ku waswaasiyey war geedan waxaa laydin kara ma taqaanin maya war inaad yani maaragta noolaataan baa la idin diidanyahy milki haddaad rabtaan boqortooyo iyo nolol aan dhammaanaynin wargeedan cuna sidaasoo kale wey kolkaasu ku dira wey wa iqraa'uhu ku diridiisa fii daalika uu ku dira markaasi wey maada nastanjidu min qisati aadam aadam qisadiisa maxaan kala soo baxaynaa fawaa'iddaan kala soo baxayna maxay tahay awalan ana alxasada waxaan kala soo baxaynaa xaasidnimadu min aswa'i alakhlaaqdi akhlaaqda teeda ugu xun inay ahaatay wey addamiimata ee la xidaariyo iyo wa akhdari alamraadi jirooyinka ugu khatarsan alfataakati ee dilaaga ah cala alcabdi addoonka ku dhaca inay tahay ayaan markaa meesha kala soo baxaynaa wey meesha waxaan kala soo baxayna marka koowaad xasadku inuu yahay akhlaaqda midda ugu xun wey akhlaaq midda ugu xun oo weliba addamiimati la xidaariyo iyo wa akhbari alamraadi jirooyinka ugu khatarsan alfataakati ee dilaaga ah cala alcabdi addoonkana ku dhac markaas addoonka maaragtay jiradaa ku dhacda inay tahay wey waa bani aadamka lidaa sidaa darteedba yambaii waxa haboon cala almuslimi an yatajanaba inuu ka fogaado haada alkhuluqa dabicada tan oo xaasidnimada ah iyo wahaada almarad iyo jirada tan inuu ka fogaado wey maxaa yl xaasidnimadu waxbay dumisaa wax ma dhisa wey ninka si kastoo sharaf iyo qiimo u leeyahay haddii qalbigiisa xaasidnimo ay ku abuuranto khalaas waa u dhammaatay markaas yow waa un khasaaro iyo halaag wey darajadiisana ilaahay hoos buu dhigaya subxaana wa tacaala iyo wa ana alkibra kibirku huwa asigu alladii kiinuu ahaaday addaa ibliisa ibliis gaarsiiyey ilaa maasha intii ka ah aala ileyhi arinkiisa u dhammaaday oo min allacnati waadardi markaas oo malaa'igta ilaahay ku dhex noolaa sharaf izi ku noolaa oo nin la qiimeeyo ahaa markii dambe waxa heerkaa gaarsiiyey lacnad iyo maaragtay iyo in la fogeeyo jannada ilaahay samadihii laga soo fogeeyo in la lacnado waxa keenayoo gaarsiiyey weyaan kibirka markaasw kibirkaa keenay markaasw somaali waxaa dhihi jirtay kibirku waa lagu kala jabaa mise waa lagu kufaa waa lagu kufaa ama waa lagu kala jabaa saasay dhihi jirta sax wey waa lagu kufaa lagu kala jabaa sax waaye ya marka haddaad fiiriso macnahan yacni waa isleeyahay wey yacni baraarujinta ma aragtay oo qaabkan waa isleedahay wey kibirka waa lagu kufaayo lagu kala jabaa run wey macnaha kibir sidiisaba halaag iyo khasaar unbuu keenaya wax faa'iida leh ma aha wey haddaad iska wiriso ilahi subxaana wa tacala wuxuu le innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan haddaad sinkaas u kibirto adi waxa weeye hadee ma waxaad ka badan tahay magiisna maxay dhihi jireen haddaad adigu kibirto kibirto dharkaaga kama badna dhihi jira saas kastood u kibirto dharkaaga ma ka badanaysa adiga yaa macawstaada iyo funaanadaada surwaalkaaga ma ka badanayso marka kibirka sidiis waxa weeyaan khasaaro iyo halaag wey waa ibliis meesha u gaarsiiye wey marka labada kan waa labada ugu xun xaasidnimo iyo kibir waa khasaaro iyo halaag markaasyo wey aaniyan qodobka labaad yambaqii lilcabdi addoonka waxaa u habboon idaa waqaca fii dambin hadduu ku dhaco an yubaadira inuu daadigo ila atowbati walictiraaf towbadkeen iyo qirasho inuu daadigo sidaasaa fiican marba haddii aad ogaato inaad dembi ku dhacday ha ku madax adeegin dembigaaga ha ku kibrin oo ha isku adadkaynin bal isla markii ilaaha subxaana watacaala u soo daadego ilaahay u toobadkeen oo qiro dembigaaga ilaah u qiro subxaana watacaala sidaas yow aalian qodobka saddexaad khataru lmacaasi macaasida khatarteeda ku sugan iyo wa annaha macaasidu sababun inay ahaatay lizawaali nicami macaasidu waxay u noqonaysaa nicmooyinka la zuulidoodii wey nicmanay zuulaan walidaalika qofka hadduu sidaysaba qofka sharaftiisa dadnimadiisa iimaanka islaamnimadayso ama iyo amarka ilaahay subxaana watacaala u hogaansamo ayaa sharaf ah ilahi subxana watacala muxuu leeyahay walibaasu taqwa khayrun macnaa labiska taqwada alla ka cabsiga ayaa wuxuu yahay kan khayrka badan labiska laba weyn midna waa midka cawradana iskaga asturna way sooma jeedin oo macus iyo surwaal iyo qamiis iyo shaar yaan qaadana sooma xijaab bay qaatana haweenkii daahirka lagu asturaa wey marka ilaahay subxaana wa tacala labiska ugu muhiimsan waa kan taqwada weyn qofka markii qalbigiisa u cabsado ayaa labiskii daahirkan u qaadanaya haddii qalbigiisa uusan cabsanin labiskii daahirka ma qaadanayo haweenkii xijaabka ma qaadanayaan hay raggii ma qaadanayaan raggii labiskii oo shareecada waafaqsan ma qaadanayaan laakiin maxaa ku xiran horta cabsi qalbiga wey kolka qofka haddii macaasidiisa iyo xumaantiisa ay badato dharkaa ka dhacaya sooma jeedid dharka waa kaa dhaca ogow somal waa dhahda mugta somal waxay tiraahdaa ebel walle maanta ebel cimaamadaa ka dhacda dharkaa ka dhacay manaha eh, imaamada ka dhacday ama labiska ka dha marka laleey waa wey dembi ku dhacay soo ma jeed dembi ku dhacay marka aadam iyo xawaa markii hore jannada dhexda way astuurnaayeen intaan weli dembigan ku dhaceen kahor way asturnaayeen laakiin markii ay dembigan ku dhaceen maxay noqdeen kuwa qaawan bay noqdeen sooma oo geedaha caleenta jannada isku asturaya ay noqdeen marka waxa weeye yani macaasidu khatarteeda leedahay khatarulmacaasi ayaa ku sugan iyo anaha macaasidu sabab inay ahaatay lizawaali nacamowj raabican aljazaau abaalgud ama abaalmarinta ayaa ku sugan oo min jinsi alcamal loogu abaalgudaya kooxoog yacnii waxa weeye aljazaau abaalmarinta ayaa ku sugan oo min jinsi alcamali camalka jinsigiisa ama noociisa qofka loogu abaalgudayo wey faallahu subxaanah wa caamala ibliis ibliis wuxuu kula tacaamulay binaqiidi qasdihi qasadkiisa la burintiisa markaasywd waxu doonaya markaasywd markuu asigu diiday amarkii ilaahi subxaana wa tacaala oo aadam u sujuudidiisa ahaa ilaahi subxaana wa tacaala asigana hadde waxaa weeye wuxuu kula tacaamulay wax burinaya qasadkiisawd oo ah in ilaahi subxaana wa tacaala samadihiisa iyo jannadiisa intaba uu ka soo saaray ibliis markaasywd khaamisa qodobka shanaad alxadaru digtooni wey ayaa laga qaadanayaa yani masaladatan min cadaawati shaytaan shaydaan cadowtinimadiisa laga digtoonaado iyo wa annahu shaytaan caduwun inuu ahaaday cadow lilinsaan u sugnaaday wey waqad akhbarana allaahu ilaahayna wuu noo sheegay bicadaawatihi lana cadowtinimada uu noo hayo shaydaan ama ibliis ilaahay baa noo sheegay subxaanah wa tacaala waqad ahbarana allaahu ilaahay wuxuu noo sheegay bicadaawatihi ibliis ama shaydaan cadowtinimadiisa lana anaga noo haaya markaasuu qaala tacaala ilahi subxaana wa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi canhu can shacni ibliis ama can shani shaytaan allah asigoo noga sheekaynaya wuxuu yidhi qaala shaydaan wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi bima aghawaytanii habaabinta haddii habaabisay sababteed la usayinanna waan qurxin oon qurxin lahum aadam caruurtiisa fi filardi dhulkan u qurxinayaa buu yidhi wala uqwiyannahum waan hadaba habaabinaya oon habaabinaya ajmacina dhammaantood waan habaabinayaa buu yidhi ilaa addoommadaada mukhlasiinta mooyaane waan habaabinaya waan luminayaa buu marka shayddaan caduutinimada uu noo qaad waad u jeedaa in ilaahay magaciisa uu ku dhaartay oo weliba ilaahay ku markhaati geliyey in anaguna habaabinayo marka cadow rabbigeena subxaanah watacaala sidaa ugu dhaartay oo sidaa yani ugu yani maaragtay hardaaba ugu horqiray maanta inaan asiga saaxiib ka dhigano ama warkiisa u jilacsanaano waa nasiib daro iyo khasaara markaasi wey saadisan qodobka lexaad qabuulu tawbati minhu weeyaan towbada aqbalaadeeda ku sugan minhu shaksiga wy iyo waijaabatu dacwatihi iyo dacwadiisa la ajiibideeda markaasi wey ayaa ku sugan markaa sidaas wey iyo adoonka ilaaha subaana wataala hadii toobad u keeno ilahay toobad waa ka aqbalaya subaana watacaala waa ka marka allah subxaana wa tacaala waa ka aqbalaya marka sidaasi wey qabuulu towbati towbada aqbalaadeeda ku sugan oo maaragtay minhu xaggii ka ahaatay iyo wa ijaabatu dacwatihi iyo dacwadiisa la ajibideeda markaasi wey waa addoonka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uga soo noqdo toobada oo xumaanta uga yimaado ilaahay waa ka aqbalaya subxaana wa aadam iyo xawaa waatay yidhaahdeen rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin waatayna markaas yowi yaa ilaahayna subxaana wa tacaala aayaddiisu ku sheegay inuu aadam iyo xawaaba toobadii ka aqbalay markaas sidaas yowi maa cilaaju lquluubi quluubta dawadeedu waa maxay allatii quluubtaasoo kadarata unuubu unuubta ay qastay kadrigu waxa weeye shayga saafiga ahaa markii dhoobo ay ku darsamaan maxaa la yidhahdaa biyo saafi oo nadiif ah markii xoogaa dhooba ay ku darsamaan soma marka meesha waa laga hadlaya waa maxay maa cilaaj lquluubi quluubta dawadeedii waa maxay allatii quluubtaasoo ama qalbiyaalkaasoo kadarata unuubu unuubta ay astay ay walaaqday cilaajuha atowba unuubtaas dawadeeda waa tooba wey liannahaa towbadu tucaaliju lqalba qalbigay dawaynaysaa wa taqsiluhu way dhaqi kamaa yaqsilu lmaau biyuhu say u dhaqaan oo kale alwasaa wasada min athawb marada u dhaqaan oo kale biyuhu marka lagu dhaqo wasakda marada way kasoo ka dhaqaan sooma nadiifiyaan sidaasoo kale toobada iyaduna qalbigay dhaqaysaa markaas yow oo dunuubtii wixii ku daxlaystay oo xumaantii macaasidii ayay ka dhaqi markaas sidaas yow maa shuruudu tawbati shuruudda towbada waa maxay yani towbada ama dunuubtaba waxay u kala baxan utahay unuub yani dembi oo akbar ah iyo dembi asqari u kala baxaan dunuubtawood dunuubta oo sakaa'irta ah ayagu waxaa lagu dhaafaa sida weysada iyo salaad aan tukanayna lagu dhaafa soonka iyo jimcaha iyo sadaqada iyo waxyaalo badan baa lagu dhaafa dunuubta sakaa'irta wood amaa dunuubta kabaa'irta ah ayagu dhaafidooda shuruudan ay ku xarantahay waa haddii shuruud ay tahay haddii dembigo dembi allah keliya laga galay waa saddexdan shardi wey haddii dembi bani aadam aadane laga galay hadduu yahayna saddexdan shardi buu la imaanayaa mid afaraad baa ku jira markaa soo gelay kan afaraad waxa weeyaan qofka walaalkiisa oo dembiga u geystay inuu cafin ka dalbado ama uu yidhaahdo waa kana haddaba sharciga halay marsiiyo wixii marka sharciga qabo halaygu marsiiyo dembigaaga aan kugu sameeyey inuu yidhaahdo ama haddii uu wax ka dhacay ama wax ka boobay inuu u celi waxaagii waa kuwaanaa waan ku siiyey waad u madax banaantahay cafi weliba waa inuu yidhahdo marka sidaasi maa shuruudu towbati toobada shuruuddeedu waa maxay waa dunuubta kabaa'irta loo jeeda ka toobadkaankeeda wey an yaqlica horta inuu ka foqo wey can ilmacsiyati macsiyada waa inuu ka foqa dembigaas oo kabiirada ah oo ka towbadkeenayo horta waa inuu ka foqa waa inuu ka dhex baxa marka sidaas wey qodobka labaad an yandama inuu ka qoomameeyo calaa ficliha samaynteeda waa inuu ka qoomameeyaa wey dembigaa la samayntiisa mar inuu ku noqdo waa inuu ka qoomamaya markaas ilah mar dambe haigu celin ilahu dembigaasa alla xumaan waa inuu ka qoomameeyo ka shalay markuu soo xasuusto xumaantii macaasidii iyo fisqiga uu samayn jir markuu soo xasuusto inuu isku naxo markaas qodobka saddexaad an yaczima inuu go'aansado an laa yacuuda ilayhi abadan inuusan dembiga mardam dambe u noqonaynin go'aan adag inuu ka gaan markaas wa xuquuqda ama dembigaas markuu allah keli ka galay laakiin aadana markuu ka galay sidaan sheegnay weyaano saddexdan iyo midka afraad baa soo raacay oo qofka dembiga ka galay hadduu xoolo iyo wax ka dhacay inuu u celiyo haddii oo dhaawac iyo waxyaal u geysana inuu cafin weydiiso markaaslaakiin dembiga maalan ninkan nin xaaskiisu ka zinaysay ninba maalin wuxuu leeyahay anuu hebel xaaskiisan ka zinaysay waa u tegi waxaan idhi macnaa ka waran haddaan u tago aan idhaah niyow haddaan ka toobad keenaan rabaahe inaan ninkaas u tago hebelow xaaskaagii bal waa ka sinaysaye bal icafi haddaan dhaho <laughs> yaa marka waxaa weeye ma kala yaqaana dembiga aadana laga gelayo iyo kan ilaahay laga gelayo subxaana wa tacaala ma kala garanayo dembigan zinada waa dembi ilaahay laga galayo subxaana wa tacaala waa shay ilaahay reebay oo la galay oo ninkan oo zawjka muxuu ku leeyahay ninkan hadduu asiga rabo dembiga zinad oo kale ka toobadkeeno ilaahay buu u toobadkeenaya subxaana wa tacaala sooma jeed allah buu u toobadkeenaya sooma jeed imaa inuu sharciga isgeeyo oo yidhaah ani dembigaasan galaya haddii maaragtay muxsin ama hayr muxsin hadduu yahayba yacni halaygu qaado inuu yidhaahdo ama haddii kalena intuu isqariyo ilaahay subxaana wa tacaala u sujuudo u rukuuco ilaahay toobadkeen weydiiso subxaana wa tacaala oo isku dulleeyo subxaana wa tacaala oo shuruuddii uu soo mara markaa sidaas yowi laakiin xaaskii aan u tega ninkaan u tega taas waxa weeye waxa weeye yani kaa kaadi kaadi lagu dhaqaayo oo kale waa dembi dembi lasii gela markaas waaba ceeb waayba nin dhaha xaaskiisa waa xaaskaadaan ka sinaysay yani cafi waaba runtii hadal aan caadi ahayn markaas xumaantiisa hal shaarakat xawaau xawaa mala wadaagsatay maca aadam bilakli cunida geedka nacam shaarakad wayla wadaagsatay xawaa maca aadam bilakli cunida wayla wadaagsatay maada kaanad natiijatu aklihimaa cunidooda natiijadeeda maxay noqotay bacda an nubiya canhaa markii laga reebay geeddaasi geeddaas markii laga reebay ay cuneen haddee waxaa wey cunidaas natiijadeeda maxay noqotay wey kaanat innatiijatu natiijadu waxay noqotay inzaalahumaa ila alardi soo dejintooda xagga dhulka loo soo dejiye natiijo waxay noqotay in yani maaragtay samadii laga soo dejiye jannadii oo dhulka loo soo dejiyo meel kulayl badan qabow badan rafaad badan gaajo badan oon badan shaqa mooyaane si kale aadan yani ku fariisanan inaad qaraab aad aada mooyaane si kale aadan maaragtay ku nasan karin in meesha loo soo dejiyo baynamaa jannada ilaah subxaana wa tacaala dhexdeeda iska cuno cab iska ayd markaasi ya wax dhibaata aan lahayn markaasyo wey kolka waa imtixaan sooma je waa lais imtixaanayaay waa kaa wey mal kalimaatu kalimaadka waa maxay allatii taasoo talaqaaha aadamu aadam uu kula kulmay min rabbihi oo fataaba calayhi allana uga toobad aqbalay subxaanah wa tacaala kalimaadka maxay ahaayeen aadam uu kula kulmay rabbigiisii oo fataaba calayhi rabbana uga toobad aqbalay aadam wey hiy taasi kalimaadkaasi maa dakaraha allahu caza wajal fii qowli ilahi subxaana wa tacaala qowlkiisa wuxuu ku sheegay wy qaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin sidaas yidhahdeen qaala aadam xawaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbana dalamnaa anfusanaa nafta yada ayaan dulminay oo xadgudub iyo gardaro ayaan samaynay waxaad naga reebtay ayaan ku kacnay wain lam takfir lana rabbiyo haddaadan noo dhaafin watarxamnaa noona naxariisanin lanakuunanna min alkhaasiriin kuwa khasaare baan ka mid noqonayna markaasyow ilahay waa tabad aqbal subxaana wa tacaala qisatu bni aadam aadam labadiisii wiil qisadoodii mowduuca aadam labadii wiil ou dhalay qisadoodii weeyaan waa haabiil iyo qaabiil markaas maa qisatu bni aadam aadam labadiisii wiil qisadooda maxay ahayd aadam labadiisa wiil qisadood maxay ahayd qisatuhumaa qisadood waxay ahayd ana allaha subxaanahu watacaala ayaa dalaba wuxuu dalbay minhumaa aadam labadiisa wiil xaggooda alle wuxuu ka dalbay qurbaanan ayuu ka dalbay yatawaasalaa bihi ay ugu soo yani yatawaasalaa bihi ay markaa yani maaragtay ay maaragtay ugu tawasulayaan ilayhi ila allahi subxaanah wa tacaala ogi fafacalaa way sameeyeen maa uliba minhumaa waxay dalbadeen baa la sameeyey fatuqubila min axadihimaa midkood baa laga aqbalay walam yutaqabal min alaakhari kooda kale lagama aqbalin factada aladii kii ayaa xadgudbay lam yutaqabal minhu qurbaankiisa aan laga aqbalin ayaa xadgudbay cala aladii kii kolkii ay ku xadgudbay qubila minhu laga aqbalay faqatala kolkaa kii aan laga aqbalin wuxuu dilay hu walaalkiisii laga aqbalay qurbaanka xasadan ayuu u dilay xaasidnimo iyo wabaqyan iyo gardara ayuu u dilay markaas qisadoodu waxay ahayd walo yacni allah ayaa wuxuu ka dalbaday qurbaan markaas yowey yatawaasalaa bihi ay ku soo gaarayaan wey ay kula soo xiriirayaan yatawaasalaa bihi ay kula soo xiriirayaan qurbaankaasi ilahi ilallaahi ay kula soo xiriirayaan subxaana wa tacaala kolka fafacala way sameeyeen maa uliba minhuma wixii laga dalbaday qurbaanku way sameeyeen labadoodiiba fatuqubila min axadihima midkood ayaa laga aqbalayo walam yutaqabal min alaakhari kan kal lagama aqbalin markaasi factadaa waxaa ah xadgudbay alladii kii ayaa xadgudbay lam yutaqabal minhu aan laga aqbalin cala aladii ka uu ku xadgudbay qubila minhu laga aqbali qurbaankiisi wy faqatala kii haddaba aan laga aqbalin wuxuu dilay kii laga aqbalay ayuu dilay xasadan iyo wabaqyan gardaray uu dilay markaas wy man ibnaa aadama aadam labadiisii wiilal kumay ahaayeen alladaani labadaasoo dakarahum allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacala uu ku sheegay fi laayati alkariimati markaas wy labada wiilal ee aadam ilaahay subxaana wa tacaala aayadiisa ku sheegay yay ahayen wey humaa qaabil whaabil wey qaabil iyo wahaabil wey kan laga caqbalay haabil wey kan aan laga aqbalin waa qaabiil kan walaalkiisa dilay qaabiil wey kan la dilay dilayba haabiila ah markaasi wey limaada qaraba alqurbaana maxay ugu dhowaadeen qurbaanka qurbaankaas maxay u sameeyeen sababta u sameeyeen muxuu ahaa markaasi wey qarabaa way ku dhowaadeenoo alqurbaana qurbaankii bay ku dhowaadeen lianna allaha alla subxaana wa tacaala ayaa adanahumaa u edmay wey qurbaanka inay sameeyaan ilaahay baa edmay subxaana wa tacaala liyucallima alle inuu baro humaa aadam iyo maya labadaa wiilal alle inuu baro annahu qurbaanku bimahaabati sadaqati ay bimansilati sadaqa sadaqada mansiladeeda inuu ku sugan yahay allatii sadaqadaasoo satajrii socon doonto fii maa bacdahu min albashari yow kaa wixii ka dambeeyo basharka bani aadamka dhexdii ku socon doonto wey waa kaa wey qurbaanka maalintaasi ilaahay baa barayay waa ka liyucallimahuma alla wuxuu ugu fasaxay waxay ahayd ilan liana allaha adanahumaa soomahayn ilaahay baa u fasaso lama odhanin haa liyucallimahumaa alla inuu baro labada wiilal annahu qurbaanku bimathaabati sadaqa ay bimansilati sadaqa sadaqada booskeeda inuu joogo allatii sadaqadaasoo satajri socon doonto fii maa bacdahu min albashariyati markaas basharka bani aadamka ah ay ku socon doonto waa mid hadda maanta lasoo bixinayo weeyaan maa nawcu lqurbaani qurbaanka noociis muxuu ahaa alladii kaasoo qadamaahu ay hormariyeen qadamaa kabshayna laba wan ay hormariyeen laba wanood ay hormariyeen laakina haabiil qadama wuxuu hormariyey axsana kibaashiya wanadiisa kiisa ugu quruxsanaa ayuu hormariyey oo fataqubila minhu waa laga aqbalay haabiil amaa qaabiil faqadama wuxuu hormariyey aswa'a kibaashyahuy wanadiisa maaragtay kiis ugu xun ugu liita ayuu hormariyey farudda kolka waa la soo celiyey qurbaanuhu markaasw qurbaankiis waa lagu soo celiyey walam yutaqabal minhu qaabiil lagama aqbalin maadaama wanadiisa kii ugu xumaa ugu liitay ou hormariyey markaasyow mal calaamatu calaamadu maxay tahay allatii taasoo carafahaa oo ku aqoonsaday qaabiil bihaa yani marka arintaasyow waa ka sidaasyow mal calaamatu calaamadu maxay ahayd allati calaamadaasoo carafaa wey haabiil iyo qaabiil ay ku aqoonsadeen biha calaamadaba qabuula sadaqati wey sadaqada in la aqbalay calaamada ay ku aqoonsadeen haabiil iyo qaabiil maxay ahayd wey kaanat alcalaamatu naaran calaamada ay ku aqoonsanayeen waxay ahayd naar tanzilu min asamaai samada ka soo degaysa wey fatakulu marka waxay cunaysaa alqurbaana almutaqabal qurbaanka la aqbalay ay cunaysaa markaasi wey taasa waxay ahayd calaamada mid ay ku aqoonsanayeen sadaqada la aqbalaadeed markaasi wey naarba waxay ka soo degay samada kolkaasi cunaysaa qurbaanka midka la aqbalay wey limaada taqabala allahu ilaahay subxaana wa tacaala muxuu uga aqbalay qurbaan axadihimaa midkood qurbaankiisii oo walam yataqabal min alaakhari kan kalena allah uusan uga aqbalin wy taqabal allaahu ilaahay waa ka aqbalay axad alqurbaanayn labada qurbaan midkood buu ilaahay aqbalay maxaa yeelay lianna saaxibahu yaa qurbaanka ilaahay aqbalay saaxibkiisa qadama hada alqurbaana qurbaankaasi wuu bixiyeyo liwajhi illaah ilaahay dartiis u bixiyey wa ama alaakharu kan kale falam yakun mutaqabala minhu ku laga aqbalay ma ahayn asigu ku laga aqbalay ma ahayn lianna saaxibahu lam yuqadim ma hormarinin hada alqurbaana liwajhi illaahi ilaahay darti uma hormarinin midka kale oo qaabil weeyaane oon laga aqbalin kaas asigu lam yuqadim hada qurbaana qurbaankaas uma soo hormarin uma soo bixinin liwajhi illahi ilahay darti uma soo bixinin marka camalkan ilaahi subxaana wa wuxuu ka aqbalayaa addoommadiisa saalixiinta ah suusuuban oo camalkooda ilahay u barax tiro sooma markaas wy wainamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin weeyaan markaas wy limaada qatala qaabil haabiil qaabiil muxuu u dilay walaalkiisii haabila muxuu u dilay markaas wy qatala qaabiil qaabiil wuu dilay akhaahu walaalkiisa haabiil ahaa xasadan buu u dilay xaasidnimo ayuu u dilay fii mahuubatin hawaabin akramaha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ku karaameeyey liakhiihi walaalkiisa wey wuxuu u dilay waxayd xaasidnimo yahayd wey fii mauubatin uu ku casdayo fii mauubatin uu ku casdaya hawaabinta iyo aqbalaada akramaha allaahu tacaala ilaahay uu ku karaameeyey liakhihi walaalkiisii haabiil ah markaasi ow xayu qabala ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka aqbalay qurbaanahu haabiil qurbaankiisa oo ka aqbalay oo walam yaqbal qurbaana qaabiil qaabiil qurbaankiisana ilaahay subxaana wa tacaala uusan aqbalin sidaa daraaddeed baa inqaadat nafsuhu qaabiil naftiisi waxay u hogaamisay ilaa tanfiidi hadihi alcamaliya camaliyadatan la fulinteedii ashaniicati ee foolxumada leh allatii taasoo saara qaabiil ou noqday imaamaha camaliyadan imaamkeeda noqday fowqa hadihi alyaabisati carladan korkeedu maxaa nebigan muu yidhi calayhi salaatu wasalaam naf kastoo dulmi loo dilo rasuulku wuxuu yidhi qaabiilkii hore ama aadam wiilkiisa hore qaabiil qayb buu ku leeyay qayb buu ku naf kastoo maanta dulmi loo dilo gardaro loo dilo maxaa yeelay asigaa jideeyey sooma dilka dulmiga gardarada qaabiil baa jideeyey wy kolka sidaasyo wy ya office marka sidaasyo wy lidaa sidaa darteed baa inqaadad qaabiil inqaadad nafsuhu qaabiil naftiis waxay ku hogaamisay ilaa tanfiidi hadihi alcamaliya camaliyadda tanfulinteeda oo dilka ah ashaniicata falxumada leh allatii taasoo saara qaabil u noqday imaamaha camaliyadaas imaamkeeda uu noqday fowqa haadihi lyaabisa arlada tan korkeeda wey hal ikhtaraca lidafni akhiihi wey hal ikhtaraca oo asigu ma soo ikhtiraacday qaabiil weeyaane lidafni akhiihi walaalkiisa la-aasidiisa am wajada maa shay ayuu helay yurshidu tusinaya lidafnihi caasidaa tusinaya qaabiil markuu walaalkiisa haabiil uu dilay haddee nin dhintana asiga ugu horeeyeye marka haabiil yani qaabiil qaabkow u duugay walaalkiisa wey ilama aqoonina si wax loo duugo wey hal ikhtaraca macsiga ikhtiracdayoo la yimid ninka laleeyaha qaabiil yani naqshada weeyaan lidafni akhi walaalkiis dilkiisa naqshadiisma isagaa la yimid qaabku u duugay u aasayo wey am wajada maa ayuu helay yurshidu lidafnihi tusinaya wey lam yakhtaric ma ikhtiracanin waa maaragtay magaciisii ana aadam wiilkiisii qaabiil weye ma ikhtiracanin lidafnihi caaska walaalkiisa habiil bal wajada wuxuu helay khuraaban tuke yabxasu qodaya fi lardi dhulka qodaya facaada kolka wuu noqday ninkii ahaa qaabiil fadafana yani maaragta akhaahu walaalkiisu aasay markaas intuu dhulku qoday ayuu ku aas marka sidaasu ku sameeye wey kama qaala allahu tacaala ilahi subxaana wa tacala qur-aankiisoo ku yidhi fabacaa allaahu ilaahi subxaana wa tacala wuxuu soo diray quraaban tuke yabxasu qodaya fi lardi dhulka qodayowy liyuriyahu sow u aaso kayfa yuwaari sawtiakhiwy yaa liyuriya sow u aaso qaabiil hu walaalkiisii haabiil ahaa maya liyuriyahu liyuriya shimbirkaasoo tukahasu u tusiyo hu qaabiil su u tusiyo kayfa yuwaarii sow u aasi lahaa maaragtay qaabiil sawat akhiihi walaalkiisa maydkiisa walaalkiisa maydkiisa maaragtay sow u aasi lahaa sow u tusiya markaas yow waa ka marka sidaas wey kaas ugu day shimirkaas tukaha maaragtay wax dhulka qodayo kaas ugu dayda sidaa wey maadaa nastanjidu min hadihi alqisa qisada tan maxaan kala soo baxayna oo faa'iida ah labadaa wiil isdilay wey nastanjidu maa ya'ti khuduurat alxasad xaasidnimada khatarteedan kala soo baxayna oo xaasidnimadu heer waxay qofka gaarsiinaysa walaalkiisa inuu dilo walaalkiisa asaga la dhashay inuu dilo ay gaarsiinaysaa hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala uusan uga soo noqonin uga toobadkeenin xaasan uusan ka joogsanin wey u fiirso wey lianna maa camala qaabiil qaabiil waxaa ku xumbaaray calaa qatli haabiil walaalkiisa haabiil dilkii wuxuu ahaa huwa asigoo alxasadu iyo xaasidnimo iyo washucuuru binaqsi iyo dareen oo isdareemayay nuqsaan qaabiil macnaa uu dareemay inuu nun naaqis inuu yahay oo haabiil ka sareeyo soo iga saran kara haabiilwy haabiil soo iga saran kara in wa laisku xasday waa sidaas mugta haddaad aragto nin ninkan xasda haddaad aragto ninkan xaasidka wuxuu isu arkaa nin nuqsaan inuu naaqis inuu yahay nin hoosay inuu isu arkaa markaasuu leey ninkaasoo iga hanta badiyey soo iga aqoon badiyey jagadaasuu ku qabtay iyo magacaasuu ku yeeshay haakada sidaas xaaskaas gabadhaasuu ku guursaday nidaamkaasuu ku gaaray khalaas macnaha asiga wuxuu isu arkayaa nin nuqsaan buu isu arkayaa uusan gaari karin darajada ninkaas ilaa inuu dilo ama dhaawaco ama iska leexiyo maahan gaarin meeshii la rabay ad haddaa nusqaan isku aragtay ilaahay tug subxaana wa tacaala ilaa walaalkayga hebel haddii ninka aad aad majarsatay hantiilaha ah nin mumino saalix hadduu yahay uu hantidiis khayrka ku bixinayo waxaad leedahay waxa la yidhaha majarsasho ama kamashaad leedahay ilaa hebel walaalkayga hantidaas siisay oo kale rabbi anigana isii khayrka aan ku bixiya inaad tiraahdo ama hebel walaalkayga aqoonta diintaas siisa oo kale rabbi isii anigana asigoo kale aan noqdo oo sidaas xaqii aan u sheego oon diinta u fuliyo taas wey laakiin in xaasidnimo qofkan ninkaan so u gaara heerkaas taas waa midana looga digayo wey oo khatarta ay leedahay wey oo heer qofka ay gaarsiinayso inuu walaalkiisa u dilo markaas wey qodobka labaad jar'at alinsaani insaanka dhiirashadiisa ku sugan calaa maxaarimillah ku dhiiranayo wey mowduucan waxaa ku soo laga qaadanaya insaanka bani aadamka ah siduu ugu dhiiranaya ilaahay wuxuu ka xarimay ka reebay iyo wacadama istixyaa'ihi min allah xishood la'aantiisa rabbi uusan ka xishoonayn subxaana wa tacala bani aadamku wax dhib badan wey u fiirsa wey asigoo og waxaan ilaahay inuu reebuu samaynaya allana ka xishoon maayo subxaana wa wacadam istixyaa'ihi xishood la'aantiisii weeyaan min allaahi ilaahay subxaana wa uusan ka xishoonayn markaasi wey qodobka afaraad qabuula alqurbaani qurbaanka la aqbalaadiisa ku sugan ahay natiijat alcamali saalix inuu yahay qurbaanka la aqbalaadiisa inuu yahaya ku sugan camalka saalixa natiijadiisa inuu yahay ninka qurbaankiisa la aqbalay hadda camalkiisa saalix natiijadiisu yani maaragtay daliil u yahay ya yani maaragtay waa kaa sidaa wey qabuula alqurbaani qurbaanka la aqbalaadiisu natiijat alcamali saalix camalka natiijadiisa wey mid baan ka booday ha lambarka saddexaad quwat aliimaani ba ku sugan iimaanka quwadiisa ku sugan wahuwa asiguna maa sheegi wey mana careebay an yabsuda haabiil haabiil inuu u taago yadahu gacantiisa ilaakhi walaalkiisa yaa iimaanka quwadiisa haabiil nin xoog badan buu ahaa waa iska dhicin kariye walaalkiisa qaabiil waa iska dhicin kariye laakiin waxa u diiday haabiil inuu walaalkiisa gacanta u taaga maxay ahayd waxay ahayd iimaanka wey ya iimaanka ayuu ah markaas wey lain basadta yadaka ilaya litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka buur liaqtulak maxaa yeelay inii akhaafu laa rab alcaalamiin anigu ilaahay subxaana wa tacaala rabalcaalamiinkan ka baqayaa buuri habiir baa odhanaya ani gacan kuu taagi maayo haddaad gacantii igu soo taagto inaad i disho wallaahi anigu gacant kugu taagi maayo inaan ku dilo kugu taagi maayo rabbigaan ka baqaya subxaana wa tacaala marka sidaa w quwat aliimaan baa ku sugan wahuwa kaasuna maa sheegi weeyaan mana careebay an yabsuda haabiil haabiil inuu u fido yadow gacantiisa ilaa akhiihi walaalkiisa u dilo wey wax ka reebay wey qodobka afraad waa qabuulu qurbaani qurbaanka aqbalaadiisii ayaa waxay noqotay natiijat alcamal saalix markaas inamaa yataqabalu llaahu eh, min almuttaqiin somayn ah, waa kaas sidaas wey qodobka shanaad ixdaathu ixdaatha sunnatin sayi'a waxa ku sugan mowduucan oon ka qaadan natiijada aan ka qaadan waxyaalahan kala soo baxayna waxa ka mid ah oo kala soo baxayna wey waxyaalaha qisadan kala soo baxayna waxa ka mid ah ixdaatha sunnatin sayi'a dariiq xun la jidayntiisa kaasoo yataxamalu maya ixdaatha sunnatin sayi'a ixdaatha sunnatin sayi'a ayaa ku sugan yacnii dariiqa xun la jidayntiisa yataxamalu wisrahaa dembigeeda inuu xambaarsanayo musharicuhaa ninka jideeyey meesha waxaan kasoo kala soo baxaynaa waxaa weeye dariiqa xun la jidayntiisii waxaa xumbaarsanaya yani dembiga yani dembiga maaragtay wadada xun ninka sameeyey ayaa xumbaarsanaya ixdaatha sunnatin sayi ayaa ku sugan dariiqa xun la jidayntiisii yataxamalu waxaa xumbaarsanaya wisrahaa dariiqa xun dembigiisa la jidayntiisa dembigiisa waxaa xumbaarsanaya dembigaasi musharicuhaa ninka jideeyey man sanna sunnatan sayi'a falahu wisruha sooma yaa wa wisru man camila biha wey wuxuu leeyahay dembigeedu leeyahay nin alaal ninkii maray dembiga ama Ah, yani maaragtay jidka ninkii marayna ninka sameeyey dembiga qaybtiisa ku lahaanayaa wey waa sida haddabaan soo sheeganaya oo kale qaabiil nin maanta arlada dulmi loogu dilo yacni dembigaas qaybkaa loogu qoraya qaabiil qayb baa loogu qoray qayb buu ku leeyahay ilaa qiyaami saaca wey qisatu nuux calayhi salaam halkan waxaan ka gelaynaa nabiyullaahi nuux qisadiisiiy wey kayfa kaanat xaalatu lbashar qabla nuux nuux hortiisa basharka xaaladiisu siday ahayd kayfa kaanat say ahayd xaalat lbashari basharka xaaladiisa qabla nuuxin nabni hortiisa wey caasha albasharu basharku wuu noolaa bacda abiina aadam aabbahayaga aadam kadib cayshatan aaminatan basharka bani aadamka wuxuu noolaa nolol aaminatan oo ammaan leh haadi'atan degan mudma'inatan xasiloon wa mustaqiratan oo sugan ayuu noolaaw aadamkawd yaa basharka bani aadamka aadam aabbaheena aadam kadib way noolaayeen nolol ammaan leh oo nabadgelyo ah oo weliba aad u degan oo weliba xasiloon oo sugan la qaxaynin abaar loo qaxaynin oo laga qaxaynin ay noolaayeen markaas yawd maxaa yeelay liannahum ayagu basharku xilligaasi kaanuu waxay ahaayeen qilatan kuwa yarbay bay ahaayeen mutacaabiina isjecel wamuhtadiina weliba hanuunsan bay ahaayeen manhajuhum manhajkooda wa sharcuhum iyo sharcigoodana waaxidu mid keliya ayuu ahaa ilaahi subxaana wa tacaala keliya la caabudo loo hogaansamo ayuu manhajkoodu ahaa wa kaanuu waxay ahaayeen mutamaticiina kuwa raaxaysanayay ahaayeen birafaahiyati barwaaqo iyo waraqdi lcayshi iyo nolol waasaca ay ku raaxaysanayeen fabairuu way qooqeen marka intaa kadib xooga dadka waa bati waa la qooqay nicmadii ilaahay baa lagu qooqay yaa noloshii waasaceeda lagu qooqay wabada sharu sharti ayaa soo muuqatay yadubu inay soo garguuranayso fii baynahum dhexdooda sharti iyo balaayadii iyo ayaa soo muuqatay in dhexdooda kusoo gurguuranayso markaas wey wantashara alkhilaafu khilaafkii baa fiday wanatiijatan lihada waa kaawi wanatiijatan lihaada kan kadi natiijadiisii ayaa bacaa allaahu ilaahay wuxuu soo diray annabiyiina nabiyada markaas mubashiriina xaali nabiyadaas kuwa bishaaraynaya iyo wamundiriina kuwa digay xaaliyihiin markaas markii dadkii yani sharti ay ku soo badatay oo khilaafkii ku soo batay dhexdoodii yani waa kaa weeyaan yani ma aragtay meeshii waxaa dhacday marka in ilaahay subxaanahu watacaala tacaala uu soo diro nebiyaal uu soo diro wa natiijatan oo lihaada kankadi u sugnaata waxay ahaatay natiijada arinkan u sugnaata waxay ahaatay bacaa allaahu ilaahay subxaanahu wa inuu soo diray annabiyiina mubashiriina mudiran calayhim wy man ilmursalu ila albashariyati awalan kumuu ahaa qofkii ugu horeeyey basharka bani aadamka loo soo diray man ilmursal qofka lasoo diray waa kuma ila albashariyati aadanaha bani aadamka lasoo diray awal markii ugu horreyse wey kaana almursalu kan lasoo diray ila albashariyati awalan loo soo diray nuuxan ayuu calayhi salaam nabiyullaahi nuux ayuu ahaa wey hal kaana min uli ulilcasmi min arusul nuux ma ka mid ahaa ululcasmiga rususha shanta ululcasmi ka mid ahaa wey nacam kaana min ulilcasmi ayuu ka mid ahaa shantii ululcasmiga ayuu ka mid ahaa nuux markaas maada kaana sababu shirki qowmi qoomkiisa shirkigooda maxaa u sabab ahaa wy nebi nuux qoomkiisa inay shirki sameeyaan maxaa u sabab ahaa kaana sababu fii shirkihim sababka shirkigoodaas keenay macnaa la wadaajinta ilaahay keyrkii cibaado la wadaajiyeen qoomu nuux sababka keenay wuxuu ahaa alguluwa xadgudub iyo wاlاctiqaad albaail iyo ictiqaadka baailka ah fi saalixiin ay ka ictiqaadsanaayeen oo ay ku xadgudbeen markaas yow addoommadii ilaahay saalixiintii ku xadgudbeen oo ay barakayseen oo ay shafaac weydiiseen markaas yow yaquus iyo yani maarata yacuuq iyo waa kan nasri iyo kuwaasay caabudeen markaas yow oo dad addoommo saalixiin wanaagsan ahaa ayay caabudeen caabudidda ay caabudeen maaragtay ayaa waxay keentay in yani maaragtay haddaba ay marka yani maaragtay ay halaagsamaan oo ay shirki ku dhacan markaa sidaasi wey maa dacwatu nuuxin nuux dacwadiisu maxay ahayd calayhi salaam ilaa qowmihi markaasi wey nabiyullaahi nuux dacwada qoomkiisa ou gaarsiinay maxay ahayd oo lala soo diriyo wey dacaahum ila tawxiidi wey nebi nuux qoomkiis wuxuu ugu yeeray tawxiidka ugu yeeray iyo wa nabdi shirki iyo shirkiga la tuuridiisa iyo wa ikhlaas alcibaadati lilah cibaadadoo ilaahay subxaana wa tacaala loo saaf yeela wey nebi nuux ninka ugu horreeya ah rasuul ilaahay soo diro wey oo qoomkiisa gaarsiiya allah in la keli yeelo rabbinimadiisa iyo yacnii cibaadadiisa iyo asmaada sifaadii lagu kala yeelo wey oo shirkigana layska fogeeyo cibaadad allah loo baraxtiro wey kam sanatan kaana dacwatu nuux dacwadiisa imisa sana meeqa sanay socotay kaana dacwatuhu alfa sanatin nuux dacwadiisa waxay socotay kun sano ilaa hamsiina caaman marka laga reebo konton sano laga reebo waa sagaal boqol konton sano wey ayuu qoomkiisa ku dhex qaylinayay oo tawxiidka gaarsiinaya wey halkaa bada mala dhibtoodayo wacaana mala rafaaday fii dacwati qowmihi nuux qoomkiisa dacwada gaarsiinteeda mala dhibtoodayo mala rafaaday nacam kaabada wacaana wuu la rafaaday wuu la dhibtooday wajtahada weliba wuu dadaalay nuux ijtihaadan cadiiman dadaal weyn ayuu ku dadaalay fii haadihi dacwa gaarsiinta dacwadatan qoomkiisa inuu gaarsiiyo maada kaana natiijatu dacwati namnuux dacwadiisa natiijadeeda maxay noqotay lam tusmir dacwatuhu nuux dacwadiisa ma mira dhalin kamaa kaana yatawaqacu siduu asigu filayey wy sida asigu filayey dacwadiisu ma mira dhalin xaysu lam yu'min bihi ya markii ay noqotay xaaladdu inaynan rumaynin nuux ila alqaliilu minhum wax yaro qoomkiisa ka mid ah mooyaane nebina waxaa rumeeyey wax yaro qoomkiisa ka mid ah wey koley waxaa weeye intaas yaray ku mira dhashayba nebina qoomkiisa intaas yar oo gaarsiiyey ay dacwad kumarga dhashay maxaa yeelay anigu maanta yacni ilaahay subxaana wa tacaala yacni maaragtay subxaana wa tacaala addoommadiisa aan nahay rumaynta ilaahay aan rumaynay subxaana wa tacaala intayn ka soo jeedna anagaad nebi nuux doontiisi inta raacday oo ahlu iimaanka ahayd raacday oo ilaahay ku badbaadiyey doontaas iimaankooda ilahay ugu badbaadiyey aya maanta ku noolnahay markaas yowd ayagaas faracoodaa nahay marka nebi nuux dacwadiisa ma mira dhalin lama dhahay waa mira dhashay wd ma dacwadan adigu waxaa weye gaarsiin unbaad leedahay sooma gaarsiin baad leedahay wd magaaladan haddaad labaatan sano ku dhex qayliso tawxiidka afar iyo labaatanka sac ku qayliso qof ku soo raacaad weyso adigu dacwadaada waad gudatay wey sooma waad gudatay hal nin hadduu ku soo raaco halkaasa wuxuu ka khayr badan yahay kumanaanka kun aad adigu dacwada gaarsi markaasyo kolka sidaasyo wey waa ka haddaba sidaa wey lam tumir dacwatuhu buu yidhi sheekhu yacni maaragtay haddaba ma miro dhalin nuux dacwadiisiyo wey kamaa kaana yatawaqacu siduu asagu filayey oo macnaa sagaal bay konton sano nuux wuxuu filayay micnaha waxaa weye daad badan badan iyadon rumayn sooma arrinta ma dhicin wey xaysu lam yu'min bihi kolka xaaladdu ay noqotay inaynaan rumaynin bihi binuux ila alqaliil oo minhum qoomkiisa ka mid mida ah mooyaane udkur sheeg bacda alittihaamaati dacaayadooyinka qaarkood allatii taasoo laqiyaha nuuxun nuux uu kala kulmay min qibali qowmihi qoomkiisa xaggooda dacaayadooyinka qaarkood uu kala kulmay wax ka sheeg ittahamuuhu biljunuun waxay ku dacaayadeeyeen waali waa kawy waa waalayn ku dacayadayeen mana waalin nebi nuux ittahamuuhu bikasrati aljidaal waxay ku dacayadeeyeen dood fara badan inuu nin muran badan inuu yahay ittahamuuhu bidalaal waxay ku dacayadeen baadinimo nuux inuu baadiysiiyan wey intaba ma ahay nebi nuux markaas yow waati nabigana calayhi salaatu wasalaam ay markii hore ayagoo maxamedulamiin dhihi jiray maxamedusaadiq markii dambe ay yidhahdeen waa waalan yahay iyo waa gabayaa iyo waa kaahunlow ay yidhahdeen oo kale markaa sidaas ow maalin kastoo qof kastoo dacwadan tawxiid ku istaago ayaaba sidaa loo midabta kooraya waa la ogyaha markaas yow hal ta'aara axadun axad ma ku saamoobay min ahli beytihi nuux qoyskiisa ka mid ah biqomihi qoomkiisa nebi nuux qoomkiisa shirkigooda gaalnimadooda ma ku saamoobay axad oo min ahli beytihi nuux qoyskiisa ka mid ah maku saamoobay biqowmihi ay bishirki qowmihi qoomkiisa shirkoodan ku saamoobi nacam haa ta'ahara ibnuhu wa zawjatahu waxa ku saamoobay nuux wiilkiisa iyo xaaskiisa ayaa ku saamoobay xayu kaana markay noqdeen nuux xaaskiisa iyo wiilkiisaba yactaniqaani kuwa galay diina qowmihim qoomkooda diinkooda shirkiga ah kuwa golay markay noqdeenoo ka mid noqday hal dalabuu ma dalbadeen waa qoom nuux minhu nebi nuux xaggiisa inzaal alcadaab cadaab la soo dejintiisa ma ka dalbadeen nacam dalabuu minhu way ka dalbadeen hal dacaa nuuxun nuux ma habaaray calaa qowmihi nacam dacaa calayhim wuu habaaray hal istajaaba allaahu ilaahay ma ajiibay ducaa nabiyihi nuux nebigiisa nuux ducadiisa alle ma ajiibay nacam istajaaba allahu ilaahay wuxuu ajiibay ducaa nabiyihi nuux nebigiisa nuux ducadiisii ilaahay waa ajiibay subxaana wa tacaala kayfa carafa nuuxun nuux ku aqoonsaday annahum qoomkiisa laa yaliduuna inayna dhalaynin ilaa faajira mooyaane faajir mooyaane waxfa inaynan dhalaynin nebi nuux suu ku ogaadiyo aqbarahu llahu bidalik ilahay baa u sheegay subxaana wa tacaala kama qaala tacaala ilahay qur'aankiisoo ku yidhi lan yu'mina nuuxaw rumayn maayaan min qowmika ilaa man qad aamana inta hadda rumaysay maahan inta hadda rumaysay maahan nuuxow in kaloo aad sugayso in ay islaamka iyo diinka raacaan ma jirta markaas yow waa markuu nebi nuux marka uu quursaday qoomkiisii ou xabaaray markaas yow rabbi laa tadar yani cala alardi min alkaafiriina dayaaran markaa sidaa u yar markaas yow maa xamala nuuxun maya waa kaas sidaas wey wacarafa dalika aydan sidoo kale nebi nuux arrinkaas wuxuu ka ogaaday biistiqraa'i xawaalihim qoomkiisa axwaashooda la raacraacidooda iyo wasadi quluubihim quluubtooda ka xirnaanshahooda min aliimaani billahi taala ay ka xirnaadeen waxyaalaha ku aqoonsaday ahayd markaas yowey wa carafa daalika arinkaa nuux wuxuu ku aqoonsaday aydan sidoo kale wuxuu ku aqoonsaday biistiqraa'i axwaalihim qoomkiisa axwaashooda la raacraacidooda qaabkay ku sugeen shirkigooda gaalnimadooda sidii ugu madax adagyihinbu aad u raacraa nuux u ogaaday iyo wasadi quluubihim qalbiyaalkooda la xirnaanshahooda min aliimaani bilahi ka xirnaada markaasyow maa xamala nuuxan nuux maxaa ku xumbaarin an yadu calaa qowmihi qoomkiisa inuu habaaro maxaa ku xumbaarin xamalahu calaa dalika amraana nuux qoomkiisa inuu habaaro laba shay baa ku xumbaartay alwal owxa allahu tacaala ilaahay baa waxyooday ilayhi nuux annahu shacniya lan yu'mina min qowmihi qoomkiisa inaynan rumaynaynin ilaa man ruux ilaa man duul mooyaane qad aamana horay u rumeeyey kama qaala tacaala wa uuxiya ilaa nuuxin nuux ayaa loo waxyooday annahu sha'niye lan yu'mina min qowmika qoomkaaga kaa rumayn maayaan ilaa man duul mooyaane qad aamana rumeeyey intaas uma ahaanaysow wax kaloo kugu soo darsamaya ma jirtaali waa markuu habaarka ku dhuftay markaasyow athaani qodobka labaad khaafa nuux wuxuu ka baqay annahum ayaguba yudiluuna inay baadiyeynayaan hayrahum hayrkoodow hayrkood inay baadiyeyan buu ka baqay markaasyow mataa carafa nuuxun nuux goormu ogaaday ana allaha allaba sa yuhliku qowmahu qoomkiis inuu halaagayo rabbi goormu ogaaday nuux mataa carafa nuux nuux goormu ogaaday ana allaha sa qowmahu allah subxaana wa inuu halaagi doono qowma nuux qoomkiisaw cindamaa amarahu llah nuux wuxuu ogaaday cindamaa amarahu llah ilaahay markuu amray bisinaacati safiinati doonta la samaynteeda alle markuu amray wey liyanjuwa bihaa so ugu badbaado nuux doontaasi huwa nuuxi waman macahu liyanjuwa si ugu badbaadaan biha safiinadaas ama doontaasi huwa nuux iyo waman macahu iyo inta la socotaba say ugu badbaadaan ilaahay markuu yidhi nuuxu doon samay markaas ogaad qoomkii la halaagayo maadaa kallafahu allaahu ilaahay muxuu ku kallifay nuux an yaxmila inuu ku xumbaaro fi safiinati y waa ka maada kallafahu allah ilaahay subxaana wa nuux muxuu ku xumbaaray an yaxmila nuux inuu xumbaaro fi safiinati doonta owd kallafahu maa yati ilaahay subxaana wa wuxuu ku mashaqay nuux sida soo socoto an yaxmila awal hor inuu ku xumbaaro doonta min kulli sinfayn sinfi kastoo makhluuqa ka mid ah dakaran wa unha hal lab hal dhadig inuu ku xumbaaro doonta u saaro marka labaad an yaxmila macahu la jirkiisa inuu ku xumbaaro doonta man aamana inta rumaysay oo min ahlihi wey ehelkiisa inta rumaysa inuu ku xumbaaro marka laga reebo xaaskiisa iyo canugiisa wey labadaas ayuu doonta ma raacin macal mushrikiin bay noqdeen wey qodobka saddexaad an yaxmila inuu ku xumbaaro man aamana bihi min qowmihi qoomkiisa inta rumaysay wey tolkiisa reer qoomu nuux inta rumaysa inuu ku xumbaaro markaas wey bimaada ahlaka allaahu qowma nuux ilaahay muxuu ku halaagay qoomu nuux qoomu nuux alla subxaana wa muxuu ku halaagay ahlakahum allahu bilqarq ilahay subxaana wa wuxuu ku halaagay maashayn biyihii baa lagu maasheeye kuwii samada iyo kuwii arla ka yimid ayaa lagu hala lagu maasheeye wey wax kafakadna ma jiraan wey inta doonta saarnayd mooyaane maadaa nastanjidu min hadi alqisa qisada tan nabiyullaahi nuux maxaan kala soo baxayna nastanjidu maa yaati sida soo socotan kala soo baxayna wey kow asabra cala adacwa dacwada in lagu samro ila allahi tacala dadka loogu yeeray in lagu samro iyo wa tacamuli mashaaqiha iyo dhibkeeda la xumbaarsashadeeda wey dacwada dhibkeeda in la xumbaarsado kamaa sabara nuuxun wa nuux siduu u samray oo u dulqaatay oo kale in loo dulqaato dhibkeeda loogu dulqaato wey macalinka daaciga waa la dhibayaa yaa naftiisa dhibaatooyin fara culays baduu maraya intaasoo dhan samri u baahanta wey waad dareemi kartaa sagaal boqol konton sano ninka qoomkiis ku qaylinayay haddana inta soo rumaysay xataa doonto yaroo asay gacantiisa alwaax ku kawiyey muggeeda noqon waayey waa fahmi karta marka culayska halkuu gaaray wey qodobka labaad tanwiica asaaliiba dacwa waxaa ku sugan oon kala soo baxaynaa qisada nabi nuux dacwada dariiqyadeeda kala duwanaanteeda wey dacwada duruqteeda kala duwnaanteedan kala soo baxayna maratan bitarkiib mar dadka waxaa loogu yeeraya jeclaysiin oo ilaahay tawxiidka diinkala jeclaysanay wa maratan bitarhiib marna cabsigelin wey ilahay cadaabkiisa ciqaabkiisa lagu cabsigelinaya wey qodobka saddexaad ana natiijata ulmi ulmiga natiijadiisu alhalaaku halaak inuu yahay ulmiga natiijadiisu markii dambe waxay ku dhammaanaysaa halaag un wey wax kalena khasaaro un bay noqonaysaa qodobka afaraad laysa alintimaau u nasab sheegashada lidawi lfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah loo nasab sheegto munjiyan liaxadin ma ahaaninto axadna badbaadinayso axadna badbaadinayso anigu maaragtay ashraaf baan ahay iyo anigu maaragtay quraysh baan ahay iyo yacni maaragtay ama haddii kale nebi nuux qoomkiisaan ahay iyo nebi hebeel maaragtay wiilkiisaan ahay iyo yacni taasi cidna badbaadin mayso wey wainama anajaatu badbaadadu fi liimaani billahi ilaha subxaana wa tacala la rumeeyo iyo walcamali saalix iyo camalka suubaan lagu badbaada maalinta qiyaamaha wey waxa lagu badbaaday aliimaanu billah iyo walcamalu saalix wey wayaan anigu sheekh hebel baa sheekhayga ahaa iyo ama dariiqadii hebelaayo khaliifkeedii baan ahaa iyo yani aw hebel baan ku abtirsadaa iyo taas marna lagu badbaadi maayo laysa alintimaau u nasab sheegashada lidawi lfadli kuwa fadligu saaxiibka loo nasab sheegto manjiyan ma ahaaninto badbaadisa liaxadin qofna badbaadis ma ahaanin wainama anajaatu fi liimaani billahi walcamali saalix weeyaan waad ujeedaa nebi nuux xaaskiisii baa la halaagay wiilkii asigu dhalay ayaa la halaagay maxay ku dhacday mushrikiin bay noqdeen dariiqii nebi nuux ugu yeerayo tawxiidkaa ay ka lexday markaas kolka ma badbaadin markaas nebi nuuxba aabbahayga iyo xaaskayga ahayo ma badbaadinin waa kaa sidaasi wey qisatu huud wallah subxaana wa tacaala aclaa wacaalam